بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعlى آله وأصxaabi أجمaعين waxaan weli ku dhex jirnay shalay muqadimadii baan shalay soo xooga ka soo nidhi kitaabka asalka wadaadka iska laha ibnu taymiya iyo saaxib ikhtisaarka ninka iska laha mukhtasarka ninka iska lahaa ayb shalay waxaa xooga ka iduufay oo gadaal ka xusuustay waxay ahayd inaan kutubta ka hadlaysa masalada nebiga calayh isalaatu wasalaam la aflagaadeeyo masaladaas kutubta ka hadlaysa kutub badan baa sheegay Eh, waxaa laga yaaba dadku inaysan waxwada qiimayn karin oo aysan awmustaweeda lahayn ama aysan la socon eh, qaybta marka iyadaa waxaan ka dhahayaa kutubta masalada ka hadashay laba qayboodba waa laga fiiriyaa qayb waxaa weeye xagga xajmigeeda in la fiiriyo xajmiga kutubtu leedahay kitaab mukhtasar risaala ah kitaab mutawasida kitaab mutawal ah qaybta waa laga fiiriyaa adwar kitaab waxaa weye kitaabkan aan hadda mukhtasarkiisa asagoo aan akrinayno oo aaaar rasuulka cala rasuul waa awsaca kutubooda amaa mutawasit iyo rasaa'il intaba way jiraan taasoo xagga xajmiga qaybta labaadoo laga fiiriya waxaa weeye xagga jawdada iyo nafciga xagga nafciga faa'iidada wax laga helayo axsanu kitaab waa kitaabka saarilmasuul weye kitaabkaas saarilmasluul weeye ayb liannu inta la ogyahay markii laga reebo risaalada ibnu khayrawaan oo la sheegay iyo baab ku jira kitaabka eh, shifa ku jira markii laga soo tago waxaa weeye kitaabka ugu horreeyey oo masalada laga qoro oo intaa tiro leeg waa kitaabka marka eh, awsac weeye waana anfac wey awsac wey kutubta asaga ugu weyn waana anfac saa ugu nacfi badan muxuu ugu nacfi badan yahay muxuu ugu nacfi badan yahay wuxuu ku socdaa calaa ariiqati salaf saalix alistidaad bilkitaabi wasunna walijmaac buu ku socdaa kuma socdo umana tacasubahayo madhab shaaficiya maxay qabaan xanaabila maxay qabaan xanafiya maxay qabaan maalikiya maxay qabaan warkaa asaga hadduu keeno istishaad iyo ictidaad in wax ku xoojiyo iyo inu adiga wax kuu fahansi u keenaya laakiin asaga wuxuu ku socdaa nin mujtahida oo mutlaqa oo socda oo ilahay kitaabkiisa nusuuska wuxuu ka fahmo iyo xadiistii keenahaya weeye sidaas daraaddeed baa markii adilada la keeno markii la qaymeeyey kutubta waxa wey awsacu kitaab u noqday aayadka qur-aanka u keenay xadiiska uu keenay ijmac uu ku habsaday qiyaaska ictibaarka uu keenay waana arki doontaa mukhtasarka yarkaa ayadoo tilmaama ka arki doontaa xagga markii la yidhaahdo eh, irjaaga iyo tamashucka iyo tajahumka iyo beladaasoo dhan markii la bidca la yidhaahdo uu ka bannaanya meesha kutubta kale wadaadada qoray ay hawshaas ay ku jiraan tusaale ahaan subki oo kale masalada ugu muhiimsan oo la isku hayo oo ah war qof muslim sheeganahaya oo ashahaadanaya ah hadduu nebi maxamed caayo oo yidhaahdo tubta ilaa rabbi ma la daynahaya mise waa la dilahaya waa lasu haya subki wuxuu yidhi kitaabkiisa halkaan aan keenay wuxuu yidhi qofka asaga ah waxa way towbadiisa waa la ninkii nebi maxamed caayay oo yidhi waa toobad keena uuna dhex fadhinayaa ibnu taymiya wuxuu laakiin ma dhacaystaa iyada maxaa dhacay mas'aladan waa mas'ala ku tacalluqda mas'alat alxub walbuqd mas'alat tacdiim wa taxqiir ku sidaas daraaddeed saddex xaq baa ku tacalluqda xaqullaahi caza wajal nabi maxamed hadii la caayo ilahi subxana wa taala waa xaqiisiba meel looga dhaco awliyadiisi baa la caayo rasuulkiisi baa la caayo waxawaayo xaqullahi baa ku tacalluqda xaq aaniya nebi maxamed xaqiisi isagii baa la caayay meel baa looga dhacay waa la aflagaadeeyey haddana ma joogo oo ma cafinahayo oo ma dhahayo waa cafiyo wax la ii qabtimina ma oranayso go-aankama gaaray xaq saddexaad annaga mu'miniinta oo nala dhibay oo nala dhaawacay oo meel naloo ka dhacay xaq naga meeshku jiraa saddexdaa xaq meesha horta istaba taalo saddexa marka ayaa kadib haddaad tiraado xaqullaahi waa dhacaya oo toobad keenay oo qofkaanu ilaahayba qalbigiisa oga waa wanaagsanya xaqii nebi maxamed oo hadda aan kula joogin oon cafinaynin xaqa annaga muslimiinta muminiinta maalin walba una dhibahayo arkayna ninka nebiga naga aflagaadeeyey labadanadaas xaq yaa leehay cidridinaa ibnu taymiya hawsha haw dhacaysa ma aha hawsha haw dhacaysa marka mas'alada siduu ku naafic badan yahay ama ku fiican yahay saasay ku fahmaysa marka kitaabkaasu asaarulmas-uulku waa axsanu kitaab waa awsaxu waa afdalhu weeye isaga eh, marka markaad akrisato kutubta kaloo dhan uga kaaftoonto waad uga kaaftoomi kartaa uga kaaftoomi karta kutub kaloo dhan hadaad akrisato uga kaaftoomi kartaa mukhtasarkan hadda annaga aan akrinayna boqolkii toban buu ka yahan iyo wax ka yah taa macnaheedu waxaa weeye mukhtasarkan haddaad akrisato waxaa weeye xoogaa yar baad wax ka fahantay masaladii waxunbaa kaaga baxay laakiin inaad kitaabka mutawalka akrido waa daruuri waa lagama hormar sida masalada si fiican aad uga baarandegtay si fiican uga baarandego ayb kitaabka fasalka ku jira eh, shifa fii xuquuq mustafa calayh salaatu wasalaam saa iqaad alciyaad asaga fiican tajahumka iyo belada asaga tamashuc wadaadkaa ku jiro laakiin wuxuu ku socdaa calaa ariiqati salaf iyo masalada ictimaadaya ijmaacooda istidlaalkooda hawshaasuu xoogka saaraya marka asaguna aad u fiican fasalka asaga imaamka asaga uu kaga hadla masalada asaga way hadday suurto gashaan insha allahu tacaala nafta hadday u gaarto mukhtasarkiisa waan akrin doonaa insha allahu tacaala markaan soo diyaarsado hadhow sheekhu kitaab ma haysan haydhihnina hadday tiraahda ninkayni taado aan ka soconaya fasl fii kufri saabi walmustaasi billaahi aw rasuulihi waraddi cala mujahati waatbaacihim fasalkaas ayuu wadaadkan cali ibnu maxamed acimraan alcimraan ayuu hormariyey waad ogtihiin wadaadkan muxaqiqan kitaabkii ramadaankii hore aan akrinay isagaa taxqiijiyey bilmunaasaba kitaabkii tajriid tawxiid mufiid huwa ladii xaqaqa jazahu llahu khayr abaal wuxuu ugu leeyahay in kutubta noocaas noo taxqiijiyo noo soo saaro u yidhahdo hooya akhrista abaal baan ugu hayna jazahu llahu khayr ayb marka wadaadka muqadimadan wuxuu ugu talagalay intaa yarta fasalka in uu kugu fahansiiye kitaabka wuxuu yahay marka fasalkan kufriga ninkii nebiga caaya iyo walmustaasi bilah cid alla ku jeejeesa iyo rasuulka ku jeesees ama cayda iyo war raddi in la radiyo oo wejiga looga dhito calalmujaahid wa atbaacihim iyo fasalka kaga hadlay wuxuuna yidhi min almasal muxuu hadda murjaa u sheegay ashaaciro kuma dhihin jahmiye kuma dhihin kada kada kuma dhihin liannu waa inaad fahamto almurjia waxaa wey madhabkan irjaaga kulmiya wa hum awaa'ifu shata ashaacira ku jirta karaamiya ku jirta muctazila ku jirta jahmiya gelaysa maturiidiya gelaysa saydiya gelaysa qadariya gelaysa lago kala hari maayo madhabkan marka waa madhab mushtarago magacyada kale hadhow hala kala baxbaxo laakiin meeshaan waa ceel laga wada cabo salafiya garaysa yaan ka tegin salafiyo salafiya dhex barbadhida oo duur waaweyn marka waa madhab iyo ceel laga wada cabeyo sidaas daraaddeed murjico kuugu sheego oo uusan kuu dhihin warradda cala alashcariya warradda cala aljahmiya warradda warradii kale uusan kuu dhihin kuma dhihin murjico waa meesha lagu jabayo meesha lagu jabayo marka saas kuugu sheego waa atbaacihim iyo murjiada ciddii raacday murjiada ciddii warkaa ku raacday madhab karima hau nisba sheegteen ama salaf hau nisba sheegteen ama khalafe baa lagu radinaya wuxuu ku yidhi min almasaa'il almuhima masaaisha muhimka waxaa ka mida aadka muhiimka u ah allatii taasoo xaradahaa uu tirfaxya tiray kurtumadii ka gooyey weliga adoo geel la joogo una soo goosto kurtumada maka jarto maaa la suufma ka dhig ki kurtumadii iyo caleentii iyo laamihii iyo qodaxdii waa laga gooyey aa laga jara allatii xaradaha uu tirfaxya tiray kurtuma tiray sheekh islaam ibnu taymiya waxaa weeye fii saari masuur kitaabkiisa fii saari ku kurtuma tiray mas'alatu sabbi weeye masalada cayda wey masla sabi bayna qawsoonbu ku geliy wuuu sab llahi warasuulih ah, ama sab illaahi warasuulih haddii min almasaaisha lagu cadfo haddii gooni loo goostana sab llaahi aw rasuulih ad tirado waad samayn kartaa waanahu sabigu kufrun inuu gaaliniya riddo yahay aahiran sida muuqato anaga noo muuqato aahirka afka uu kaga hadlay oo nebi maxamed caayay oo ilaahay diinta caayay hada huwa aahir kufri iyo riddo wey wa baainan laabtiisa iyo calooshiisa iyo uurkiisa iyo qalbigiisana waa loo dhacaya gaal waa marka gaal la kor dhagay oo la hoos dhagay ninkii nebi maxamed caaya rasuulka caaya ilaahay caaya diinta caaya waa kaafir la kor dhagay oo la hoos dhagay shekh islam taymi ku yiro taa macnaheed waxaa lagu khilaafayaa murjica iyo waxay ku leeyihiin qad yakuunu kaafiran daahiran wa yakuunu mu'minan baainan una meesha laga dagaalamay halkaa w meesha lagu baabayn halkaas laga dagaalamayo laga dagaalamayo ayb marka wa anahu saafku saafka shaatimka ninka ilaahay cay rasuulkiisa caya maxaa le wa anahu sabigu dhe cafwan wa anahu sabigu iyo caydu bimujaradi keliga uu yahay kufrun wey waa gaalnimo wey daahiran sida muuqataa wa baatinan iyo qarsoonidaba labadaba waa gaalminka asagaa wey looga dhaqon mahayo sawaaqan waxaa jin ah oo siman ictiqada inuu ictiqaado aamino asaabu midka ilaahay caayama rasuulkiisa caayama diinta caayaya taxriima daalika xaaraamnimada uu sabigu uu xaaraam yahay taxriimu daalika inuu maxaadhowso xaaraam yahay sabigu aw istixlaalihi inuu xalaalaysto u kala qaadi maayo sawaaun ictaqada saabu taxriima daalika oo sabigu inuu xaaraam yahay inuu aaminsan yahay isagoo inuu aaminsan in ilaahay la caayo rasuulka la caayo inay xaaraam tahay yuu haddana caayo aw ama maahaane istixlaalahu wuxuu ictiqaadsan yahayba ilaahay in la caayo walciyaadu billaah rasuulka in la caayo walciyaadu billah inay bannaan tahay kana qaadan ma jirto marba afkiisa hadday ka soo baxdo kaafir wey aahiran wa baatinhu ayb aw kaana ahaadaya daahilan ay shaaqilan mid ka mashquulsan daahilan macnaha dahalku can shay waxaa la yidhahdaa ida shaqala canhu shayga markaad ka mashquulsho oodan ihtimaam siinin ayaa la yidhaahdaa dahala canhu manaa uu ka induufay oo uu ka mashquulay sidoo kale dahlig waxaa lagu isticmaalaa annisyaan dahal can shayi idaa nasiya markuu hilmaamo ayaa layaa dahal can shayi wacan kada idaa nasiya markuu hilmaamo marka aw kaana ahaya daahinan mid hilmaansan ama mashquulsan ahaya can ictiqaadihi ictiqaadkiisaba waa hilmaansanya wuxuu ictiqaadsan yahay markaas maba mulaaxadaynahayo hadalka wuu yiri laakiin ma bannaanta mise ma bannaana wuu hilmaansan yahay waxu taalla mu hawltaada hawsha maaha qaala sheekhulislaam wuxuu yidhi wa haadaa madhabu hawshaa in la yidhaahda caydu waa kufri daahiran waa baatinan ictiqaadna lama fiirinahayo qofka wax caaya ictiqaadkiisa la milicsan mahayo wuxuu ku yidhi wa haadaa madhabu fuqahaa fuqahada islaamka madhabkoodii wey fuqahada islaamka madhabkoodii wey iyo wasaa'ir ee baqiya wey wasaair saair hadda bimacnaa baqiya wey huna liannu fuqahada baa dee baa horaysa kabac intaana waa baqiye wey marka wasaail baqyadii weeye intii soo hartay baaqi weeye ahlusunna waljamaca dadka ahlusunnada oo maxay baaqigaasi waxaa ka mid ah ahlulxadiid waxaa ka mid ah ahlulcaqaa'id waliimaan ragga ka hadla waxaa ka mida ah mufasiriin waxaa ka mida ah usuuliyiin marka waa baab waasica wey saa'ir ahlusunna oo kale oo dhan baa soo gelaya meeshaad meesha kuu soo gelaya ahlusunnahaas oo alqaa'iliina odhan haya weeye ahlu sunnahaas iyo fuqahadaasoo alqaa'idiina ku qowlahayoo odhanahayay biana aliimaana iimaanka alla la rumeeyo qowlun wa camalun ahlu sunnuhu maxaa lagu yaqaanaa inay ku yidhaahdaan aliimaanu waxaa weeye qowlun weer afka looga hadlo oo qowlu lisaan wa camalu lisaan ay ku jiraan wa camalun camal weeye oo ku jiraan laba camal camaluuljawaarix wa camalulqalbi ku jiro camalulqalbi ku jiro taasa ahlu sunna lagu yaqaana dadka marka waxay dhaheen ahlu sunnuhu qofkaasi inuu ilaahay cayo rasuulkiisa caayo waa kufri wey daahiran waa baatinan oo maxaa dhacay halkan fahm haddii lagu yidhi iimaanku waa qowl waa camal sabbigu waa qowl sabbigu la soco muskaas waa qowl qowl lisaan carabka waxa yidhi haddii marka markaad iimaan hadal aad ku hadasho iimaan u ahaa oo wanaag ah ele loogu dhowaanayo kufri haddaad ku hadashana kufri wey diinta waa loogu fogaana waa lagu gaaloobayaa marka alimaanu qowlun وcamalu واctiqaadu wاlkufru qowlu وacamalu واctiqaadu waana saa ufahant hawsha saas isaga soo horjeeda haddii laakiin aad u fahamto inuu yahay iimaanku qowlu وcamal واctiqaad sidaada ku badan salafya sheekaa inahaan murjaa marka kufriga loo tago la yihaha alkufru qowlu وcamal واctiqaadu waa boodaya maysha noo kaag halkaanaga joogto halkaa sheekana gelin lanna dad badan gaalnimo ku hadlay hadii la yihahdo waa gaalnimo hadii la dadkuna xeraday ka baxayaan oo dadkan adiga ayaa kuu dirtay xerada iyagaa ka baxayo ka yaacaye adiga yaa ku ku celi nin asagu adiga kaaba shahaado weyn oo kaa koofiid weyn oo kaa qamiis weyn oo diinta ka sii goodahaya adigu celintiisa waxba kaama quseyn laakiin adiga waxaa ququsay waxaa weeye waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu maxay ka dheheen markaad caddayso asagoo hadduu diintiisa u meeldeehay alla ka cabsanaya diinta kusoo noqdo isagaa laga rabo hadduu kusoo noqon waayana hada waxaa weeye falaa tuscaluuna camaa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaan inayna la weydiin mahayo iyagaa akhlaqiyo naqaama la weydiinayo marka sidaas wuxuu ku yiri shekh islam ibn taymiya wuxuu ku yidhi alqaa'iliina biana aliimaana qowlun wa camalun iimaanku waa qowl iyo camal kufriguna haddii aad ilaahay caydo waa kufri waana qowl waana lagu gaaloobaya la soco uma dakara wuxuu sheegay sheekhu bacda nusuusihim nusuustoodii qowlkoodii ayagu ku hadleen dadkii fuqahada ayuu sheegay fii ihbaati daalika hawshaa inay sugaan inuu sabbigu uu kufri yahay daahiran wa baatinan buu wuxuu sheegay nusuustii fuqahada nusuustii ahlu sunnaha ayuu sheegay fii ibaati dalika fii ibaati in lagu sugo daalika in la sugo daalika oo ah ana saba kufrun aahiru wa baain in la sheego taasuu sheekh islaam ibn taymiya ayuu sheegay ba kitaabku ku sheegay bal kitaabku noqow uma intaa kabacdi ajaaba wuxuu ka jawaaba sheekh islaam ibn taymiya can shubahi man qof shubhooyinkiis ayuu ka jawaaba ashuba hiy alatii aahiruhaa xujat wadaliilun walaysa hiya xujat walaa daliil walaa burhaan cilmiga maxaa lagu yaqaanaa cilmiga waxaa lagu yaqaanaa masalada inaad fahamto alcilm tasawur masala horta masalada waa inaad suuraysato aaniyan alistidlaal biladilla adilla inaad usdaliilsato aalian an tujiiba can ashubah walictiraadaat inka jawaab hada waa cilmu sheeko saddexdaa qodob haddii midkaa dhiman yahay waxba ma haysid waxna meesha kuma haysid waa suurayso hadda maxaa laga hadlahayaa waa inaad fahamto masalada inaad suuraysato zayd inuu nin yahay rag yahay hebel yahay ree hebel yahay caalim yahay jaahil yahay horta sayd suurayso waa inay sayd iyo faras kuu kala soocan inaad suuraysto masalada markaad suuraysato adilo waa inaad ku qutumiso alkitaab wasunna walijmac walictibaar waqiyaas waa inaad ku fariisiso markaad ku fariisiso xag baa kula doodahaya maslada waa lagugu haystaa ictiraadaad baa kugu imaanaya bushi baa kugu imaanaya manci baa kugu imaanaya waa inaad tiraahdo ka jawaab kana waa ka jawaab kanaan degi kanaan degahaya tanama ii laaban tu kaloo soo socotan oo kala tuudan inaad tiraahdo awoodaa waa inaad haddii hawshaa kuu suurtogeli weydo mesh ku haysid marka meeshaan laakiin waad ogtihiin qolada irjaagu uu hoos fadhiistay oo soomaalida iyo keyrkoodba waxay ku dhihi laabudda min tawafur shuruud wa intifaa'i mawaanic meel walbay la fadhiyaan meel walba ayada fadhiya laabudda min tawafur shuruuc wantifa muwaaric qorigii nabiga cali maxaad ka tiri laabudda min tawafur shuruuc wantifa muwaaric wa shuruudana maxay ma shardi sharciya qof horta ma yihi shuruud ma shardi sharciyaha mise waa shardi luqawi mise waa shardi caqliga ma shardi jacaliyaha mise waa shardi curfiga ma hadaba waa shardi sheekh sharta horta midku yaa lagaa rabaa inaad xaqiijiso shardigan alladii tadkuruhu keewi mawaanic mawaanic aad la ordayso ma maanicu xukmiba mise waa maanicu sabab muxuu yihi horta asabab mawaanicdan aad la ordayso shuruudaan la ordayso haddii su-aal laga weydiiyo laa yujiibu walaa yuxiil ومع ذلك wuxuu ku leeyahy laabudda min tawafur الshuruud wa difaaع mawaanic oo shuruud maxay noo cadee mawaanicdana noo cadee mid walba muxaadaro ka qabo kabacdina aan fahmi kuma dhaco ma samayn karo kaan may ku dhacdo marka shekh uma ajaaba wuxuu ka jawaabay can shubahi man qof shubooyinkiis qaala yidhi inamaa yakfuru saabigi iyo shaatibku wuxuu ku gaaloobahaya inamaa yakfur waxaa gaaloobahaya de mustaxilu sabbi midka xalaalaysanaya oo bannaysanaya gaalnimadu ina sabigu inuu bannaan yahay arkaaya kaasaa gaaloobahaya uma ajaaba wuxuu ka jawaabay jawaab ka bixiya waafiya can shubahi man qof shubooyinkiis qaala yidhi inamaa in kale ma ahane yakfuru waa uu gaaloobahayaa waxaa gaaloobahaya weeye mustaxibu sabi sabbi qofka xalaalaystay oo bannaystay oo ictiqaaday oo aaminay caydu inay bannaan tahay qofkaasaa laakiin qofkii aaminsan inay caydu xaaraan tahay ma gaaloobay qoladiidu oo murjicada bimadaahibin mukhtalifa wey magacyada wabayana wuxuuna caddeeya ana haada marka la soco meeshaan uu ku yidhi inamaa yakfuru mustaxilu sabbi waa meesha hadda salafiyada soomaalidu ay fadhiyaana la soco wadaadkan waa isku qabannay masaa'il noocaan markaasaa waxaan ku idhi laabudda min tawafari shuu intifaa'i mawaanina iltizaanaysaa saama u qaadanaysaa mutlaqan saxbaad ka soo reebaysaa markaasuu intuu aamuso xoogaa warwareegay sheekeeygu yidhi aa qaadanahaya anima xooguu moogda meel loo socdo ma ogaa waana mufasir qur-aan kufasira cajadiisa waal masaajida laga shiga hadda soomaalidu ka shirata waxaan ku idhi ka waran ninkii musxafka saa ugu tuura maxaa la yidhaahdaa ariiqa ugu tuura ama cagta saara laabudda min tawafuri aniga hadda kahor fadhi walciyaadu bilah ninku hor fadhi way ogtaho hebel kahor fadhi musxaf intuu soo qaaday iyo cagta saara laabudda min tawafuri shuruu intifaa'i mawaanic ma ohanaysaa ku dabaqaysaa arday kahor fadhiyo arday kitaabka dhegeysanaya intuu musxaf soo qaaday buu musxafka cagta saara xanuufna waa ku tuur waa ku kaajaa uu horo laabudda min tawafur shu intifa mawaalid ku dabaqaysaa ninka asaga markaasuu lexleexay dhinacu dhaqajogan ma soconaysa haddaa jiran laabudda min tawafur shu intifa mawaanic waxaa kugu imaanaysa waxyaale weliba kuusoo fakanaya aadan moosi karin marka weliga ha isku soo furi weliga waa inaad marka hore ka hordo weliga marka hore iska ilaaliso marka wabayana wuxuuna cadeeyey shekh islam ibn taymiya ana hada alqowl qowlkan asaga oo in la yihahdo waxaa gaaloobayo qofka cayda banaystaa qowl jahmiyati jahmiyada qowlkoodii jahm safwaan qowlkiisii weeye jahmi cafwan waayo waxaa weeye qowl ana haada mubayan wuxuu caddeeyey ana haada midkan isagaa qowl jahmiyati linaaf jahmiyada dhadiga qowlkooda inuu yahay hunaaka jahmiyat dukuur wa jahmiyat linaaf baawad kale faham jahmiya rag ah oo xaniiyale iyo jahmiya naagaha jirta maxay yihiin waxaa kutub usul kutub alcaqaa'id waxaad ku arkaysa walimaan jahmiyat lmakhaaniif jahmiyada ah jahmiyat linaaq jahmiyat dukuur maxaa laga wadaa hawsha inaad fahamto haddaan ugu shaxi ma faham waxaa laga wadaa jahmiya addukuur wa jahmiyat lasal wa jahmiyat luulaa haddaad maqasho waa jahmu safwaan iyo nimanka iyaga ah madankooda waa cadyahay oo maxay nimanka aliimaanu macrifatu faqar bay lahaayeen waa inaad garato ilaahay inuu jiro bas hada wa aliimaan rabbi ma jira waa jira kii xal roobku noo shal roobku noo waa jira kastada walimaan inaad nebi maxamed jeclaato inaad raacdo inaad rumayso musxaf inaad ah, ah, ixtiraamto macnaha hawloo taalla ma ayl ama ku kaale ama ku saxadood aday ku taala laakiin iimaan muxuu yahay macrifatu inaad alla qalbiga ka garto bas hada jahmiyat dukuur wajahmiyat اlasl wajahmiyat اuula inanka loo yaqana kuwaas jahmiyat linaat maxay jahmiyat linaat waxaa weeye ashaaciro iyo muctazilo nimankaasa laga wadaa jahmiyat linaat nimanka ayagaa ah laga wadaa oo maxay inaat ku noqdeen waa inaad ku noqdeen sidii jahmiye madhabkooda ma caddaysan karaan oo ahlu sunna boqolka boqol ma khilaafayaan sida ahlu sunnada ma xagga ma istaagi karaan oo jahmiye ma khilaafi karaan boqolka boqol laakiin maxay leeyihiin waxaa weeye cayaartu hadday xumaataan lugbaa iigu jirta hadday fiicnaatana waaa la yira lugbaa igu jirta hadday xumaatana waxaa kala wada baxay jahmiyana fiilan noogu tallaaban oo waa tol ahlu sunnada lugbaa noogu jirta waa tol ninbaa asagoo meel cilla maray la qabtaa la yiri waa inii sheegay war ayaa tahay maree hebel baad masre hebel os labada waa ilma adeeraday tolway waxay dhaheen ahlu sunno tol iyo walaagii waxbaan la ogola jahmiyo ilma adeeriya awowayaal tol waxbaan la ogolnahay waa inaad meel dhexay war wareegay nimanka ayaga mashaaciro iyo nimanka laya muctazilo nimanka ayaga marka marba qaarkood in muctasila lagu idlaaqalayaba inaadka marna eh, shaaciro marna muctasila lagu idlaaqa laga yaabo safarka inoo socoto iyo walmurja'ati nimankii murja'ada almurja'a maxay lahaayeen almurja'a waa nimankii ku lahaa aliimaanu huwa tasdiiqu faqat nimanka ayaga ashaacirada wartaba saas ahayba alimaam tasdiiqu mujarad buu tasdiiq qalbiga inaad tasdiiq garisay bas buu ahaa saasay qabaan walmurjia nimanka murjicada ahaa oo alqaa'iliina ku oranahayey biana aliimaana iimaanka alla rumeeye huwa mujaradu waa oo keliya weeye wa mujarad tasdiiq bilqalbi qalbiga inaad ka bas wey camalku kuma jiro qowlkuna kuma jiro nimanka ayaga hada in badan baa nimanka kasoo hadla kitaabka iimaan baan kusoo dilnay weeye tajwid tawxiid nooga soo hadla wa in lam yuqaarinhu manaa alfuruuqda u dhaxaysa masaaisha u dhaxaysa ahlu sunnaha iyo murja'ada haddaan kitaab laga akrin laa taquumu lanaa qaa'im roobna noo dig horta waa in la keeno kitaab ka hadlaaya qaalat murjaa wa qaala ahlu sunna qaala ahlu sunna wa qaalat murjaa qaaluu waqulnaa qaaluu waqulnaa waa in la keeno qulnaa haddaan ahlu sunna nahay waqaalu hadday urjaa kitaab ka hadlaya haddaan la akrin waxba ku hagaagi maaya waa dhib weligeed muqdabas u noqonaya marka waxay dhahay nimankaas murjiada iyo jahmiyada inaad oo ashaacirada ay ku jiraan oo dhan iyo muctasila jahm maturidiya karaamiya maxay dhaheen alqaa'iliina biana aliimaana huwa mujarad tasiiq bilqalbi qalbiga inaad ka rumaysa basa weydaan qowlna kuma jiro camalna kuma jiro waxay dhaheen wain lam yuqaarinhu tasdiiq yuusan la xiriirsamiba qowlu lisaani carabka hadalkiisi carab hadalkiisuna ba loo soconine tasdiiq qalbiga aad geliso bas weeye iimaanku haddaad rado shahaadateynka haba ku dhawaaqo warka miyaad fahamteen waxay ku dhaheen iimaanku waa mujarad tasdiiq bilqalbi qalbiga inaad geliso nebi maxamed inuu run sheegayo xaq yahay laakiin qalbi afka ina uga dhawaaqa ka war maxay dhaheen shardi ma ah haddii la yidhaahdo shardi la yidhaahdana sida xabdi maxajiri ay sheegeen laqaaniga ay sheegeen dee hore ku sheegay xali bajuul bajuulisuu ku sheegay bajuulisuu ku sheegay waxay dhaheen waa shardu lkamaal wa shardu ijraa'i alacmaali cala axadhum qofka in acmaasha lagu daweeriyo oon garanay inuu muslim yahay gabadha loo guuriyo gawriciisa la cuno janaasada lagu tukado salaada lala tukado taa way shardi u taa maahane laakiin iimaankiiyo islaamisa shardi ma aha marka waa shardu lkamaal ay shardu imaan ma aha iyo shardu sixa midna ma aha oo haddii shari la yihahdo in la maro oo wadaadooda ad ku aragto saas in loo socon inaad fahamto wa in lam yuqaarinhu marka tasdiiq yuusan la xiriirsani qowlu lisaani in carabka looga hadlaba walam yaqtadi yuusan keensani tasdiiqu walam yaqtadi tasdiiqaas yuusan keensani camal alqalbi qalbigaagu inuu shaqeeyo qalbigaagu inuu camal qabto oo qalbigaagu muxuu qabanaya camal iyo shaquu qabanaya oo ah nebi maxamed inaad jeclaato ilaahay inaad jeclaato diinta inaad jeclaato inaad kufriga necbaato shirkiga inaad necbaato gaalada inaad necbaato alxubbu wاlbugd huwa alcaql waxay dhahen marka caql waxba qalbiyuusan qaban khashyo iyo inaad iyo tawakul iyo tala saarasho iyo khawf iyo waxbayuusan keensanan iyo waljawaarix iyo wacamal jawaarix waxbayuusan keensanan inaad tukato soonto salaado xajido sadaqad bixiso khayrka aad samayso keensan maayo imaan shuqulna kumale murji ahaalahaheek marka sidaa daraaddeed waa taarikusala waa masoome fii xayaatii kulliha waa nin soomaali ah noloshiisoo dhan weligii ma tukan mana soomin waana mumina la soco muxuu ku dhisay madhabka isaga haada hu mau dhisay maxaa dhacay soo laa ilaaha illa mamad rasuul afka maalin ma dhignin ha yuusan soomin oo salaadin oo xalaal ka leexan xalaal cunin oo xaaraan ka leexan waa mumin weeye janaasadiisa la keenaya waa lagu tukanayaa waa loo ooyahayaa geel baa loo qalahayaa maxaa weye culimmada loo keenaya fikri kaaligsideyn baa loo xaynaya qur-aan baa loo akrinaya madhabka waa kan wey laso waa inaad fahamto madhabka qaldan axkaartu ka dhacday kan wey wuxuu ku yidhi eh, wadaadku cali wuxuu yidhi cali ibn eh, maxamed alcimraan wuxuu yidhi waliahmiyata hadi mas'ala mas'aladan muhiimadda ay leedahay ahmiyadda ay leedahay iyo walinzilaaq inay ku simbireen xidheen inay ku simbiridhexdeen oo kusimbi inzalaqa baa leeyahay zalaqa maxaa eh. la yidhaha zalaqa idaa alqat mar'atu alwalada baa la yidhahda marka inzilaaqu maxaa weeye eh, waa inuu qofku simbirirhaxdo oo lugta u baxdo ama ha dhaco ama yuusan dhicin inuu dhacana waa dhici karta oo kufo inuusan dhicinna waa dhici karta laakiin mar hadday laguhu kuu baxaan waxa weye inzilaqa baa la yihahda marka walinzilaaq isbiriraxasho bacd almucasriyiin nimanka casrigaa ah nool fiiha masaladan ay ku simbiriraxdeen waxaa weeye baan masaladan u sheegaynaa waliahmiyata hadi masala masalana muhiim tahay masaladee wey masalada in la yidhaahdo saabiga iyo ninka nebi maxamed caayay qofka nebi maxamed caayay ragga dumar midku raba ha ahaadee ma gaaloobahayo mise ma gaaloobahayo masalada muhiimadda ay leedahay iyo weli insilaaqii inay ku simbiririxdeen bacdu lcasriyiina kuwa casrigaa nool fiiha inay ku simbiririxdeen iyo mutaabacatihim inay ku raaceen oy raaceen liqowli ahli lbidaci min almurjicati walkaraamiyati inay ku raaceen ayaan wa cadami fahmihim iyo wa cadami in la fahmihim inay fahmaan limadhabi ahli sunnati waljamaacati madhabka ahli sunna waljamaca min asxaaba wataabiciin ah maxay u fahmi waayeen ama ugu usubirixadeen ama ahlbidac ugu raaceen bisababi hawa sababka hawa hadalku waa isku xiran yahay insilaaqa macnaha waxaa ugu dhex simbiriraxashadu waa la qaybiyaa alinsilaq maxaa la insilaaq lisaan iyo insilaaq qalb insilaaq ictiqaad qalbi insilaaq rijli afartaas inaad ka simbiriraxato qalbiga waa masalo carabka inaad ka simbiriraxatona waa masalo qalinkaad wax ku qorayso inuu kaa wax kala qorana aduu raba inaad qorto inaad qortona waa masalo in lugtu kuu baxdo oo koofiyadu kaa dhacdan waa masalo afartaas sindirixo teeba ugu daran baad malaynaysa ugu horaysa qalbiga haddaad ka simbirixato oo irjaa ku galo oo tajahum ku galo salafina aada soo haysato simbirixada u qatarsantaa midda ku xigta maxay tahay simbiraxatu lisaan carabkaa inu simbiraxdo adduunko dhan bay gaaraysaa war ninka wixii ima maqashin bay dhahaysaa ninka carabka ka simbiraxdo waxa uu ku sicigta qalam qalam haddaad ka simbiraxdo waa la tiri karaa laakiin hadduu faraha ka baxo kutubta galo adduunka galo ayana waa dhib kale yaa ugu dhib yar inaad lugta ka simbiraxato aad kufaysaa ciidda aad ka jafaysaa orbiysibale boorka iska horana soconaysaa simbirxooyinku marka way kuu qaybsan yihin wayna fahansantahay idinka qadar baa gelaysa ayb marka walinzilaaqi bacda alcasriyin fiiha inay ku simbiraxdeen maxay u simbiraxdeen wa mutaabacatihim inay raaceen oo masalada ku taqliidiyeen liahli lbidaci dadka bidcooyinka oo saaxiibka oo min almurjiati nimanka murjica la yihahdo oo lahaa aliimaanu muxuu ahaa atasdiiqu faqad nimankii lahaa iyo wlkaraamiyati karaamiya abi cabdilaah maxamed ibnu nimankii taqliidiyey ababoqolaatanio shantii u dhinta asagu marka agga eh, asmaa wasifaatka qolyahan marka qaabkooda u dhaamaa laakiin masalatul iimaan ayuu qoladan la mid yahay masalatuliman ba qolyahan la mid yahay qolyahaasay taqliidiyeen qolyahaasay ku raaceen oo taqliidiyeen ahlu khayr moodeen iyo wa cadami fahmihim wa cadami in inay fahmi waayeen casraaniyiintu inay fahmi waayeen limadhabi ahli sunnati waljamaca inay fahmi waayeen maxay fahmi waayeen u garan waayeen xageen kaabtu dhaca bisababin hawaa hawa qaatil hawa hadday qaado hawadu hawa hawa nafsi hawa shayaan hawa almaal hawa intaaso hawa aljaah walkursi waricaasa hawa alqabaliya hawa urur waljamaaca intaasad qaadaysa intaasoo hawo ayaa kula tegayso inkaar baa kugu dhacaysa haweenku waa badan yeshe xaqo iska cad ayaa mararka qaarkood adoo ururkaaga iyo tolkaa iyo qabiilkaa iyo jamaacaad ka tirsan tahay adigoon ka leexan karin oo biil ay ku siinayaan oo jaamacadda kaa bixiyaan oo xoogaa aad ku dhex jirto oo oday iyo soddon iyo abtiya qaraabe ay yihiin yaadan ka bixi karin waa atar hawshaa la soco aw amaahane shubhatan isboodsiisu shubha waxbaa shubaad maxay tahay adna hadda sheegayna maa daahiruhu daliil wاlxuja wاlburhaan baad moodaysaa walaysa xujatan walaa burhaana walaa daliila xoogaaba isu kaawaxaynahaya waa kuu dhammaatay marka wadaadadan waxay yidhaahdaan waxyaalaha u qatarsan waxaa ka mida shubhatan waafaqad shahwatan adoo dan leh haddii aad xoogaa hesho shubha adao daliil u ah waxaa weeye uma qaban karo hadday shubhadaadii shahwadaadii ay iswaafaqaan weligaa lagu kari maayo somaali marka maxay dihin wadaad dan le daliil ma waayo wadaadku hadduu dan leeyahay daliil bay ku qutaminahaya ayb maxay tihi islaantii waxaa weeye aw hebelow ariga igu xir sixir markaasay ilaah hebelna maxaa iga ilaali oo maxaa dhacay say tiri qiilu ku banaystana waa haystaa midiu ku qashana waa haystaa wadaadku intuu haysta fiiri qiilka waa haystaa adiilka waa haystaa tooray dheer oo halkaa bilmunaasaba magaaladan hadda waxaan ku arkaa in badan oo ilaahay baa maad iska leh inaa maanta igu soo dhacday oo fusuday war tooraydaa lala ordaayo suuqyada magaalada lala dhex yaa caybxay yaa dagaal lagula jiraa yaa la qalahaya waxa waa ceeb waa ribaadiinimo waa jahli weeye waa aqoon darro waxa noocaas iska daaya toorayda maxaada masaajida halkaan ka wada laalaada yaa ku qalaysa maanaga dadka safku wikaa nabiraysan baarka turid waatan tuurida tuuridan iska daaya dadka waa in loo sheego muxaadaraad laga qabto baadiyaha markaa joogto adaad ugula iyo dawacaya mas ka baqayso xiro kuu diidi mayno aa ogol iska xiro baadiyahaga markaa joogto dad ka baqaysa in dawacay lugula iyo libaaxooda geliyo iska xiro magaalada markaad timaado meel iska dhigo qarso boorsaadiyo meel iyo maca iska qarso qari laakiin ha tuurayaysa kaaga liignaato oo masaajidka qofka safka ku hayaysa kuu muddo ay u muddo waxa w wax lala yaabo oo laga xishoodo waa dhaqan aad u liito dhaqan aad u liito hawshaa laga waanto marka qaylkiina waa haystaa tooragii ku qalanaana muddii ku qalanaana waa haystaa qadgii ku ridana waa haystaa qariinad iyo xarshigu wata ay jawaan waa ku ridanayaan wadaadada noocaasa ah. <laughs> ilaahay naga wadhay kuwa noocaas qatar ah. subxaana malik ilmusi ayb muxuu yidhi marka maxaa la yidhahda eh, saaxibku muxuu yidhi cali ibn maxamed muxuu yidhi nulakhisu waxaan soo ururinaynaa nulakhisu waxaan soo ururinaynaa maa dakarahu wuxuu sheegay ashaykhu shaykhulislaam wuxuu sheegay fi lsli kitaabka weyn wuxuugu sheegay casr kitaabka weyn saalulmasuul wuxuugu sheegay id wakti weeye ikhtasarahu uu soo gaabsaday almusanifu saaxibu mukhtasarkan w mukhtasar mukhtasar haddaad tiraa waa ismu facuul kitaab ku dhacaya mukhtasir haddaad tirahdana waa ismu faacil mualif ku dhacaya marka id ikhtasarahu almusanifu ismu faacil aqli musanifku inuu soo gaariyey anna waxoogaaba ka sheegaynaa lacala allaha alla wuxuu mudan yahay xaqiiqa ku yahay an yanfaca inuu ku anfaco bihi hawshaan aan hadda soo soo khulaasaynayno man shaa uu doono min cibaadi addoommadiisa addoommadiisa ciddii kamid ilahay inu ku anfaca la arkaba laakiin ninkii shubho iyo shahwo iyo eh, irjaa ay beerka u fariisteen hadda ninkan gaar baa ku dhacday qaala shayk sheikhulislaam ibn taymiya wuxuu yidhi ma shaygu yidhi mulakasuhu soo uwintiisu xoorintiisu waxaa weeye bacda tasarufi anagu way ku tasarufayno tasarufka maxaa laga wadaa kelimada inaad qaybo goyso aad kala hormariso kala dambayso tasaruf waa sidaas kelimaadka sheekhu waa sidaa iskale laakin waxbaad dhexda ka saaraysaa mid baad soo hormarinaysaa mid baad dambaysiinaysaa tasarufka saasa laga wadaa asalkan waxaad ka raadin kartaa mujalladka saddexaad sagaal boqol eh, iyo lixdan ilaa sagaal boqol toddobaatan iyo lix laga gaadhay halka ka raadi intaasu kaga hadlayo intaasu hadal ku jiray ayaa soo khulaaseeyey wuxuu yidhi shaksina hadalkiis waa kana wuxuu yidhi waa haada warkan asaga masaladan ayadaah oo ah in la yidhahdo saafigu wuxuu gaaloobahayaa markuu xalaalaysto hadduusa xalaysana gaaloobahaya in la yidhaahdo mawdicun boos weeye oo laabudda lagama maarmaanto loo baahila'yahay min taxriirihi in la tirfaxyo tiro ataxriir huwa atahdiibu watamyiisu wataxsiin in la maxaa la yihahda xaradahu baa la yihahdaa idaa naqadahu marka kalaamka qofka kale aad naqdido oo dabagasho oo hadalka kii xun aad ka goyso oo kii wanaagsan aad dayso oo naashnaashto oo xarafayso ayaa waxaa la yihahdaa xaradahu markaasaa la yihahdaa wuu taxriiriyo marka wahaadaa midkan asagaa iyo mawdic boos wey laabudda laga maarmaan ay tahay min taxriirihi in la tirfacyatiro oo la tamyiisiyo oo la kala sooxo wayajib waxaana waajiba buy anclama in la ogaado waajiba qofka aalibcilmiga muslika waajiba waxaa ku ah anclama in la ogaado ana alqawla in lagu hadlo oo lagu qawlo bianna kufra gaalnimada asaabi kii nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam caayayey ama ilaahayba caayayey fii nafsi almri biana alkufra in lagu qawlo anclama in la ogaado oo cilmiga aqoon loo yeesho ana alqawla in lagu hadlo oo wadaad masaajid la yimaado oo kitaab ku qoro oo lagu hadlo ana alqowl in lagu hadlo biana kufra gaalnimada asaabi kii nabiga caayahayay ama diinta caayana ilahay ama rasuulka caayay fii nafsi mri ay fii xaqiiqati mri fii nafsi amri adibiga macnaheed muxuu yahay fii xaqiiqati almri amarka xaqiiqadiisa dhabtiisa inuu yahay inamaa in kalmaan wuxuu ahaanaya huwa waxaa weeye liistixlaalihi saabiga saabiga damirka waxaad u saabi lianna kufra saabi saabiga ad u huwa waxaa weeye inamaa in kalmaan huwa waxaa weeye liistixlaalihi midka saabiga oo caytamaya ama shaatimka uu banaysanaayo asaba cayda u banaysanaayo waa markuu cayda banaysanayo bas gaaloobay in la yidhaahdo zallatun waa simbiriiraxasho waa simbiriiraxasho waxaa weeye munkaratun oo weliba foolxun oo maxay tahay simbiriiraxada waa marka inta simbiriiraxato lugna halkaas aado lugna halkaas aado weliba haddana gacmaha dhigato oo lugii soo ceshan weydo oo tiraad wariqabta oo celiya soo dhicitaan foolxun maaha midda ayadaa waysa nimada lagu sheegay labada dhilmood markay midna midig aado oo subiriraacato midna bidix u subiriraacato haddana gacmaha aad dhigato suuro foolxun mata mise suuro suuro quruxsan oo ah, suuro foolxun oo haddaad ka subiriraacdo labaku dhinac isu raacaan waad roon tahay laakiin markii labada dhilmood midda meel aado ood gacmaha dhigato oo ruwaa faradulaynayo lagu moodo maxay tahay simbiriraxasho aad u foolxun marka sallatu zallatu waa sibircasho weeye oo lugta kuu baxday sibiq sibiq meel ah dhiiqo iyo lug iyo xag intaad saartay lugta kuu baxday munkaratun la inkirayo aad foolxun wey iyo waa hafwatun ay saktatun dhicitaan dhulka aad ku dhacdo intaad sibirracatay ood cid kaa u booday yaad jeegada ka dhul bilowday markaasaa adigoo jeegada laga bilaabo ilaa ceebta dhiiqa ah ayaa la warwadaadka meesha ka qaada marka maxay tahay waxaa wey waa hafwatun waa saktatun weeye cadiimatun oo weliba weyn wey ayadu waa dhicitaan aan waxba kuu badbaadin kitaabkii halkaa ku dhacay oo qalinkii halkaa ku dhacay oo koofiyadii meel ku dhacday oo cimaamadii meel ku dhacday oo dhiiqada lagaa soo jiiday sheekhtmtmi mawjeda hawsuu xumeeyey aad u xumeeyey xusaa ugu xumaynaya lianna xusaa ugu xumaynahayaa hawshaa waa haw shareecadu xumaysay wix ilaahay xumeeyey oo rasuulkiisu xumeeyey oo mas'ale xun ah waa in suuradeeda dhabtaa laga bixiyo suuradeeda dhabtaa waa in laga bixiyo inaad tirahdo badeelka badeel haddaad tirahdo qaado weyn weeye ma saxba maya badeel waa badeel ee isbuunna waa isbuun waa inaad weliga kala fahamta wey qaado waa qaado raashinka lagu cunaa ee isbuun kana fog yahay kulliga shuqulka male shay walba waa in magaciisa la saaro saas ka wada maxaa nimankan ayaga maxaa ana an yuclama ana alqawla biana kufra saabi fii nafsi اlamri kufriga gaalimiisa waxaa wey fii nafsi اlamri ee xaqiiqati اlamri waxaa weeye inamaa in kala maana huwa inuu saabigu istixlaali inuu xalaalaysto asabcayda inuu xalaalaysto zallatun waa simirirxasho munkaratun oo foolxun weeye waa hafwatun iyo dhicitaan wey cadiimatun oo weyn kabacdi hadal gooy sooma jeedo hadal la gooy waa maxaa ku riday sababkaa loo gooy maxaa ku riday inay simirirxdaan ooy dhacaan maxaa ku riday hawshaa maxaa geeyey wa inamaa in kale maana awqac waxaa ku riday man qof waxaa ku riday waqac dhacay fii haadihi almahwaati godkan almahwa hiya alxufra godkaa waxaa ku huday lanno haddaad madhab baaila ku dhacdo god baad ku dhacday bohol baad ku dhacday gar baad ku dhacday balli baad ku dhacday iyo war baad ku dhacday kaa kugu dhacday meeshaa kubaktaysaa waa inamaa in kalemana awqaa waxaa ku huday man waqaca qofkii ku dhacay fii haadihi lmahawaati meeshaan xufradan iyo godkan waxaa ku riday ma shay baa ku riday wey talaqawhu ay talaqafuuha ay kala kulmeen oo ka qaateen ma shay talaqawhu ay kaa kulmeen weye ay talaqafu ay ka qaateen oo min kalaami aa'ifatin hadal ay leedahay aa'ifatin iyo jamaaca ay leedahay oo min mutaakhiriin kuwii dambeeyey ah almutakalimiina qolada ka hadla cilmi caqaa'idka waliimaaniyad watawxiid wafalsafa ka hadlow nimanka ka hadla cilmi caqaa'id watawxiid ka hadlow cilmi kalaam niman ka hadla cilmi kalaamna maxaa loogu magacaabay min baa soo sheegee liannoo waxaa loogu magacay cilmi kalaam daliil ma jirto ilaahay baa yidhi ma jiro rasuulkaa yidhi ma jiro laakiin waa hadal iska socda haadaa waxaa lagu magacaabaa cilmulkalaam waxaa cilmulkalaam kaloo loogu magacaabay de waxaa la yidhi haada nabtadi alkalaamu nabtadiu kada ma masale walba loogu hormaynay alkalaamu fii hadihi lmas'ala ayaa lagu bilaabay baabla marka la joogo masale walba labadaba waa la jiro si kasta haatee maa talaqow waxay kala kulmeen oo ka qaateen weeye min kalaami aaifatin kalaam iyo hadal ay leedahay aaifatin koox ay leedahay oo min mutaakhiri mutakalimiin nimanka mutakalimiinta cilmu caqaa'idka ka hadla ay kala kulmeen aladiina kuwaasoo mutakalimiintaasoo dahabuu ku tegey madhab ajahmiyati ulaa jahmiyadii hore madhabkeeda horan kugu soo sheega jahmiyat ulaa hadda weydiin maysa jahm ibnu safwaan iyo intii ku raacay madhabkooda dhammayskatino boqol boqol way kaaw tahay jamhiyat madhabkoodii bay ku tageen oo muxuu ahaa madhabkoodu muxuu ahaa aliimaanu macrifatun faqad in la yidhaahdo ama maahna in la yidhaahdo aliimaanu atasdiiq mujarad in la yihahdo madhabkaan mey ku timi nimankii madhabkaas maguta mutakalimiinta war ay kala kulmeen oo ka soo eegteen oo ka dhabaysteen ayay maxaa la yihahdaa meeshaa ku gudin marka waa taqliid wa haadaa shukm taqliidi inaad wadaadaan iska daba jooga ayaad tidhaahda kutubta akrin oodan madaahibta akridin oodan masaa'isha hoos u fiirin ood adigu wadaadda meel u xirxirnaato u meel waa jamcada urunaato oo meesha lagu baaba'ayo iska ilaali marka walaysa buu yidhi ma aha sheekh mise hadal badan baa jira sheekh islamku hadda isaga tagad waa la gaabinaya walaysa alqardu walaysa alqaradu ujeedadu maaha alqardu haddii la racda la reebo macnu yeeshaa alqaradu haddii la racda la xarakeeyana macnu yeeshaa oo maqsuud buu noqona midkaa daalba loo jeeda walaysa alqaradu ujeedada iyo maqsuudkii dantuba iyo muraadku ma aha istifaa ilkalaami hadalka in la dhammaystiro istifaa ee isticaab hadalka in la dhammaystiro la wada sheego maa ujeedadu halkaa hadda nimankaa waxay qabaan jahmiyo iyo wixii ku raacay hadalkoodii madabkooda hadda anu uma sharxayno buu kuyi sheekh islaam taymi wa inamaa in kale maana alqaradu ujeeddadii dantii muraadku waxaa weeye altambiihu dadka in lagu baraarujiya dalabatulcilmiga maa yakusu waxa khaas ku ah asalka waxaa ku sugan maa yakhtasu ta'ba ku jirta laakiin hadda kan waa gooy in la baraarujiyo inaba in kale maaha alqarad ujeedadu waxaa weeye atamiru dadka in lagu baraarujiyo calaa maa yakusu calaa maa yaktasu wixii khaas ku ah haadihi lmasalati mas'aladan waxay khaas la baraarujinaya mas'aladan ku saabsan qofkii nebi maxamed caaya wuxuu ku gaaloobayaa inuu xalaalaysto unbaana anagu hadda baraarujina ujeedadana tahay laakiin masaaisha kale u bix mayna meea meel kale ku baan kaga hadlayna wadaalika taana waxay ahayd wadaalika tambiihaas wuxuu ahaaday oo masalada la baraarujo wuxuu ahaaday min wujuuhin ee calaa wujuuh buu ahaaday wejiyo ayaa ku keenaynaa sheekh islam taymi maxaad u taqaanaa waa nin cilmiga ilaahi subxaana wa tacala u sahlay mowta sida ibn daqiiq cidu sheegay wadica alcilmu bayna caynayhi wa bayna yaday hortisa cilmiga la dhigay fayahudu maa yashaa wa yadku maa yashaa mas'alada markuu rabo inuu ka hadlo wuxuu ku leeyahay wadalika min wujuuh cala alwujuuh uu ku dhahaya kabacdina waxdayaa tusheegaya cidltusaasla soco daqiiq ciid wa fiihi masaa'il intuu ku yidhaahdo nin wuxuu sheegayaa afar boqol masalo afar boqol masale xagga ugu xarmay xeradee ugu jir ma wax lala yaaba maaha afar boqol oo masale in la dhiraandhiriyo oo xadiis laga dhiraandhiriyo xaggee ugu xarasna sheekh islam taymi waa garanaysaa kitaabkiisa tasciiniya wuxuu ku sheegay sagaashan waji buu ku sheegay markaasaa waxaa loo bixiyey tasciiniya liannahu dakara fiiha tisciina wajhan sagaahan wajih ku sheegay hadda wujuuhi waa tan muxuu ku yidhi wajiyada wadaalika min wujuuhu aqoonta diinta loo leeyahay bay kutusaysaa axaduha wujuuda mid ka mid waxaa weeye ana alxikaayata in la xikaayoodo xikaaya maxay tahay alxikaaya hiya naql inaad cid war ka soo rarto oo ka soo guuriso ayaa la yidhaha alxikaaya la yidhahdaa saas daraadeed waxaa kutub aladab waxaa la yidhahdaa xakal xikaayata xakal xikaayata iyo xakal qisa qisadii bu xikaayooday oo soo guuriyey oo sheegay wuxuukii marka xadduha waxa wey ana alxikaayata in la xikaayado oo la soo raro oo lasoo guuriyo can alxikaayati almadkuura xikaayadaas iyo naqligaas almadkuura ee la sheegay can ilfuqahaai fuqahada laga soo xikaayooday ah, fuqahada laga soo xikaayooday ilaa hadal buu ahaa soo socday hadalka dhexda laga boosa waa fahmi doontaaye fuqahada oo muxuu ahaa hadalka waa kana annahu amar iyo shacni waad odhan kartaa laakiin waxaa ka fiican in la yidhaha annahu saabigu midka nebiga caayay annahu saabigu in kaana hadduu yahay mustaxilan mid xalaalaystay kafara waa gaaloobay waa ilaa falaax hadalkaasuu xihan yahay laakiin hadda tafsiir buu kuu geliya wadaadku tafsiirkan yaa iskale cali ibnu maxamed alcimraani baa iskale tafsiirka annahu saabigu in kaana hadduu yahay ay asaabku weeye midka nebiga caay weeye mustaxilan mid xalaalaysanaya hadduu yahay cayda kafara waa gaaloobay waa ilaa hadduusan xalaalaysanaynin falaa ay falaa yakfur wey ma gaalooba saa xikaayada noocaasa oo wadaadda fuqaha ay ka soo rareen laa asala lahaa asal ma laha aabbana ma laha awowna ma laha abkowna ma laha abtirsiyana ma laha wacl wacdalay warkaasaa warka fuqaha ay qabaan maaligu sheekhsanu taymiya xidid ay hunaa marka maxaad fahmaysaa wadaad baa meel ku sheegay inaad masale iskala boodo oo dadka hor keento laa yuqbalu axyaana la aqbali maayo iska hul masalada iska hul iyo waxay tahay masala wadaada sheegay fuqaha laga sheegay marka qaarkood inaad masaajida keento laa yuqbalu marka qaarkood khaasatan masaladu hadday tahay masala caawiisa khatar ah lagu hardamahayo khilaafka marka qaarkood inuusan in la yihaa khilaaf waa la xikaayo inaad la soo ordo mayo laa yuqbalu laga aqbal maayo tay sidaas daraaddeed baa meel adag baa lagaga soo haraya sida hadda hadalka u dhignay oo kalaa lagugu dhigaya sheeksan marka tegi muxuu yidhi laa asla laha wax asal ay leedahay cid qabtan ma jirto oo sheekh islaam oo xikaayadii iyo fuqaadii warkii laga keenay xaggeed u tuurto maxaa dhacay xaggee ka baxda aa ku dhacfiirso waa inaba in kale maahana naqalaha xikaayada waxaa soo raray oo soo guuriyey alqaadi baa soo raray adeer yacni alfarax ayaa soo roray alxambali xanaabiladu hadday ku dhahaan alqaadi huwa qaadi abi yacla alfaraaw taasaa loo jeeda kutub caqliya iyo kutub usuuliya iyo kutub eh, fiqiya iyo kutub siyaasi sharci inta waa leeyahy waad la socotaa kutub caqli inta waa leeyahay kutub caqli waa leeyahay waad ogtiin oo la akriyo madruus ah waa leedahay waa leeyahay marka qaadi abi yacla baa muxuu yidhi khata waxaa galay weeye qaadi abi yacla baa khalad galay oo hadal buntu la soo booday ayuu kutub kitaabkiisa noo dhex dhigay sidaa daraaddi shek islam timiya asalka markuu marahayo iyo wuxuu yidhi wa raxima allahu qaada abidicala allah u naxariista laakiin qad aqdaa intuu u naxariis taraf u sameeyey ayuu yidhi waa jafa wuxuu daaray hawsha wixii uu soo qaado uu dhex tuuray laakiin waxaa weeye hawsha ku qortay allah u naxariista yidhi daay marka muxuu yidhi qaad abiyacla abiyacla abiyacla baa laga wadaay min kitaabi buu ka soo raray wainamaa naqala qaadi abiyacla min kitaabi bacd mutakalimiin aladiina xakawna can fuqahaa hadalka sasoo xelinyaha yacni abiyaclaa weeye wainamaa in kale maan naqalaha masalada waxaa soo raray khata ah qaada abiyaclaa min kitaabin buuna ka soo raray kutubaana la soco kitaabka ka soo raray bacd mutakalimiin nimanka mutakalimiinta caqaaidka hadla kitaabu leeyahay nin ka mida ayuu ka soo raray aladiina mutakalimiintaasoo xakow masalada ka xikaayo oo ka soo raray can ilfuqahaai fuqahada saa qabtay warkaasay sheegeen waana war baaila haulaai fuqahaa haulaai cafwan haulaai mutakalimiin haulaai mutakalimiin naqaluu way soo guuriyeen qowla fuqahaai fuqahada qowlkay way soo guuriyeen oo way ku soo rareen bimaa dannuuhu waxay u maleeyeen jaariyan mid uu yahay mid ku socdoo ku dureersanahaya fii usuulihim asalkoodu mutakalimiintu asal bay leeyihin asalka ay leeyihin muxuu yahay waa asal irjaa ah oo ah inaan lagu gaaloobin hadal la yiri iyo ficil la yiri inaan lagu gaaloobin madhabkii noocaasa iyagu ay wateen oo inaan qowl lagu gaaloobin ficil lagu gaaloobin iimaanku yahay tasdiiq iyo macrifo mujarada inuu yahay ayay waxaa way qowlka fuqahadana ku xambaareen oo ku soo rareen oo ku socodsiiyen sidaa daraaddeed wadaadku waxaa laga yaaba mararka qaarkood madaahibta culummada inuu kuu soo raro iyo madhab sheekh inuu kuu soo raro wayufasira bigayri maqsuud sheikh walmualifi baqatarw iska ilaali weligaa la soco marka usuushoodii bay hadal ku oo ku socodsiiyeen waxaulaah mutakalimiin naqalu way soo rareen qowl fuqaa way soo rareen oo kusoo guuriyeen waana ku idlaaqan waa ku fasireen bimaa dannuu waxay u maleeyeen jaariyan inuu mid ku socdoo ku dureersanahaya fii usuulihim ay usuulin mutakalimiin inuu hadal socday moodeen wey ama ma ahane bimaa samicuu waxay maqleen min bacdi mutasimiin kuwa u nisba sheegta ila lfiqhi fiqiga u nisba sheegtaan weeye oo minman duul ka mid a laa yucaddu haddii aan godow ah, laa yucadda in la yihahda ka fiican hadda anigo adag u noo dahay aw maahan waxay hadalka ku socotiyen ku soo rareen bimaa samicuuhu waxay maqleen yay ka maqleen min bacdi muntasimiin kuwa u nisba sheegta oo aanay isku tiriya ila alfiqhi inay fuqaha yihiin fiqiga yaqaanaan kuwa fiqiga akriya hadalkooda waxay ka maqleen ayay waxay nooga dhigeen hadal fuqahaa wey qoladaas fiqiga u dhisba sheeganaysa oo niman duul ka mida laa yucadda aan lagu tirinaynin qowluhu qowlkiisa aan lagu tirinaynin qowlan hadal aan lagu tirinayn qowl jirana maaha wejina male xujana male waa nin iska muqalliga oo hadal meel ku sheegay oo ama buqyaha lagu sheegay ama bakriga lagu sheegay ama baytuuniga lagu sheegay ama bujayribiga lagu sheegay afarta boqyo mid lagu sheegay wax jirana maaha afar boqyo wax lagu sheegay wey wax jirana maaha ayb almuhim marka meesha wuxuuna yidhi biman laa yucadda anu saasan hadda afri lannu ficilku hadduu mudaacaf yahay dee laada gasha baad fiirinaysaa hadday laadu naafiye tahay laa naafiya laa tuqayir min alficil shaya inamaa in kale ma ahana waxaa weye tanfa alkalaama waxayna gelaysaa fi lficli wa fi lismi bay gelaysaa hadday laadu naahiye tahay alkalaamu macaha dalabun waxbaa la dalbahayaa walaa tadkulha ila alficla wa tajzibu wayn helaysaa tan hadda mar maxaan ku cambaarayna waa nolow ka teg saan hadday tahay labadaba waa dhici karta waa inaad fiiriso marka siiqada wax ku soco waa inaad fiiriso marka ajruumiga aad ku socoto hadda marka waxaa dhici karta waxaa kuu bannaan haddii ficilku mudaacaf yahay waxaa kuu bannaan inaad fadxiso waxaa kuu bannaan inaad kasriso waxaa kuu bannaan inaad gudo maxaad ku fadxinaysaa liannahu aaf maxaa la yidhaahdaa xarakaatu maxaad ku kasrinaysaa hadduu kasrisanaa maxaad ku godaysaa min baabi mutaabaca oo caynu kelima hadday godan tahay waxaad waad la godaysaa madda yamuddu laa yamuddu baad odhanaysaa ficilkuna waa majzuum xarakada saaran maxay tahay xarakada saaran waa xarakatu khuruuj min iltiqaa'i saakinayn baa looga baxaya laakiin xarakatulciraaq maa ficilku waa reeban yahay marka meeshaan hadda iyada ah lada laada haddaan ka dhigno ficilku waa waxaan dhaynaa minman duun oo laa yucaddu aan la tirinaynin icilku waa marfuuc bay sidiisa caadiga ahay qawlu qowlkiisa la tirin maahayo qawlan laga soo qaadi maayo saas ku soconayna falaa yadunnu yuusan u malayn tanna waa lamid wey ila danna yadunnu ayana waa mudaacaf wey danantu waa markaad kala furfurayso waxaa kaloo kuu banaan inaad ficil kala furfurtana waa kuu banaan tafkiiku lficli inaad samaysana waa kuu banaan tahay inaad ficil kala furtana waa kuu banaan tanna marka waa sidoo kale falaa yaunnu waan ohan karaa oo marka laada naafiyaan ka dhigahaya falaa yadunna waan ohan oo ficilka waxaan ka dhigaya majzuur inuu yahay waxaana ku baxaya aafulxarka inuu ku socon kara mid kale baan maraya waad garanaysaa marka falaa yadunna yuusan u malaynin waa haddaan ficilka jasmiyo oo laada naahiye ka dhigo falaa yadunnu yuusan u malaynin waa haddii laada ka dhigo naafiye ka dhigo daanun mid malaynahaya ana fi lmas'alati mas'aladan ayada waa mas'aladeed mas'alada markii la joogo qofkii nebiga caayay ma banaysanaya cayda mise ma masaladaas khilaafan khilaf inuu ku jiro yaan loo malay qof yuusan u malaynin qalbiisana isugu soo dhici weeye khilaafkaasoo yajcalu ka dhigahaya almas'alata mas'alada ka dhigahaya min masaa'il alkhilaaf walijtihaad ka dhigahaya marka hore la yidhaahdo mas'alatu saabi ninkii ilaahay caya rasuulkiisa ictiqaad baa loo fiirinayaa mas'aladu waxay noqonaysaa masalatu alkhilaaf walijtihaad wa hada khaطa buu ku yiri shekh maxaa dhacay lannu masaladu waa masalau wifaaq walijmaac weeye ee ma aha masalau khilaaf walijahaad ma aburoshasandinku waad arki doontaa wuxu dhigo marka falaa yadunna yuusan u malayn ama falaa yadunnu yuusan u malayn daanun mid wax malaynaya ana fi lmas'alati mas'alada saafka markuu banaysto iyo markuusan banaysan baa loo kala qaadayaa khilaafan khilaaf baa ku jira yuusan u malayni wey khilaafkaasoo yajcalu ka yeelahaya almas'alata mas'alada ka yeelahaya min masaail khilaaf wlijtihaad masaaisha laysku khilaafay laysku maandhaafay lagu ijtihaaday yuusan u malayni wey waa inamaa in kale maahane daalika kaa asaga oo masalada ictiqaad in loo fiiriyo oo markuu ictiqaadsan yahay inay u bannaan tahay inuu gaaloobahaya markuusan ictiqaadsanayna ma gaaloobaya loo kala qaado aratun waa gaf buu ku yidhi waa gaf aratun waa gaf waana ayru sawaab saas sheekh samtay ku yidhi laa yastaiicu ma karo awoodba hadashe hadda muxuu sheegtay alquwa cilmiya sheekh quwa caskariya weligaa ma maqasha haadii quwa cilmiya w sheekhu mas'alada inaad awood cilmiya sheegato sheekh islam taydigeysa wuxuu kuyidhi laa yastatiicu ma karo mana awoodo ilaa yowm alqiyaamana ma keeni karo axadun qof weeye an yaxkaya inuu xikaayoodo oo soo raro oo soo guuriyo can axadin mid weeye hal mid xad sana fuqaha badan can axadin hal mid oo min alfuqahaai fuqahada ka mida iyo wa aimati alfadwa aimada fadwooda haada tafsiil kala dhigdhigadan kala dhigidaan arbatta acan wa yaqiina in la yihahdo masalada khilaaf baa ku jira waxaana loo kala qaadaya ninkii nebi maxamed caaya ama naagtii nebi maxamed cayda cayda ma bannaysanaya mise ma bannaysanaayo hadduu bannaysanaayo kaafir weeye hadduusan bannaysanaynin ma kaaloobayo masale in tafsiilkaa la geliyo oo la kala dhigdhigo wuxuu ku yidhaha hal faqiih hal imaam hal mufti lagama soo guuri karo haddii aad keeni kartaan haadaa huwa almaydaan wa huwa alfaras kutubti waa kana maktabadu waa yaallaan kutubtu waa dhooban tahay keenow ilaa ibnu taymiya laga soo bil hadda cidkeeda waa lalahayaa laguma dhaco laad hadi quwa cilmiya sheekhu waa macrifa waa idilaac weeye sheekh waasica oo baxra weeye saaxib aan saaxib aan marka waxay laa yastadiicu ma karo uma awoodo axadun qof ma kara an yaxkiya inuu xikaayoodo oo soo guuriyo can waaxidin min alfuqaha fuqahada iyo aimada nin kamid waa aimat lfadwa aimada fadwooda dadka fadwooda shuruud bay leeyihiin almujtahiduun dadka fadwooda la aqbalahayo lahum shuruud wey lakin hadda waqti mahayo waan ka soconaya ayb aimat lfadwa haada tafsiil tafsiilkaa inuu soo sheegay in laga soo guuriyo albatta ee alqaطca walyaqiin lama soo guurin karo laguma keen haddad haysano lama keeni karo ayb wejiga labaad aan ku daro alwaj aani wejiga labaad waxa weeye idaa kaana hadduu yahay bu yidhi sababu lkufri sababka gaalnimadu hadduu yahay huwa alistixlaalu in la xalaalaysto cayna in la xalaalaysto nebi maxamed in la xalaalaysto hadduu sababu kufriga yahay nebi maxamed qofkii caaya haddii la yidhaha gaalnimadiisu waa inuu gaalnimada xalaalaystay hadduu sababku yahay ee falaa farqa wax u dhexeeyaa ma jirto intabisha sheekh intabintegi wuxuu rabay kugu baraarujiyo mas'ale muhiima oo qatar ah oo maxay tahay haddaad tidhaahdo qofkii nebi maxamed caaya wuxuu ku gaaloobaya inuu cayna bannaystay wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo qof mumina oo walaalkaayo haddaad banaysato inaad cayda eh, ka war ma gaaloobaysa mise ma gaaloobaysa biitifaaqi lmuslimiin gaal baad noqonaysaa maxaa u dhexeeya marka weeye cayda aad nebi maxamed caydoo banaysatay iyo cayda aad banaysatay zayd oo muslim inaad banaysa maxaa u dhexeeya waa gaalima gaalimo laa maziyata bayna nabiy calayhi salaatu wasalaam wa bayna almuminiin wax farqi uma dhexeeyo wahada khaa wax soconayma marka iska fiiriyo in kaana idaa kaana aduu yahay sabablkufri sababka lagu gaaloobay haddii huwa istixlaalu in cayda la banaysto nebi maxamed la caayo falaa farqa wax udhexeeya ma jiro fii daalika oo sabigii cayda bayna an yasuba inuu caayo bayna sabri cafw falaa farqa wax udhexeeya ma jiro fii daalika bayna sabi inuu caayo annabiyi nebiga inuu caayo iyo bayna qadfi inuu qadfo inuu qadfo ziniya ku qadfo almu'miniina dadka mu'miniinta ragii duwa midka irmaan ha iyo wlkadibi calayhim in lagu been abuurto iyo wlkiibati lahum iyo in maxaa in ayagana la xanto manaa eh, alkadibu calayhim iyo alkiibati lahum waa isku mid wey ila mar walba damiirka waxaad ku gudbinayso xarfijad ka hormara waa isku mid wey marka calayhim iyo lahum waa isku macana marka wlkadibi calayhim iyo wlkiibati lahum inaad ayaga xamato ama aad ku been abuurato wax farqiga udhexeed ma jiro inaad nebi maxamed caydo iyo muuminiinta inaad qadafto oo waa zaani aad tiraado walciyaadu billah qof mumina aad tiraado maxaa fadliga u dhexeeya wax fadliga uga dhexeeya waa gaalnimo iyo gaalimo haddaad danaysatow tahay iyo wakayri daalika kuwaas waxaan ahayn oon qadfiga sabiga ahayn oo min alaqwaali aqwaaliya weerar lagu hadlaa almacluumu oo la yaqaano taxriimuhaa inay xaaraan tahay inaad qofka tacniso nasabkiisa wax ka sheegto ciddiisa wax ka sheegto sharaftiisa wax ka sheegto inaad bannaysato oo tira waa ii bannaan tahay kufri iyo ridow wax farqigana uma dhexeeyeen ma jiro nebi maxamed ku dheh ama mumin kale ku dheh wax farqi uma dhexeeyaan hawsha la kala qaadi maayo ilaa ayri dalik min alaqwa almacluumu oo la ogyahay culammadii dalabatulcilmiga og yihiin taxriimaha inay xaaraamnimadeedu taxriimaha xaaraamnimadeedu taxriim waa inay xaaraam tahay faina man facala ciddii samaysa faina man facala <clears throat> sheekhu muxuu kuri faina man facala u fiirsa waa ficil wey waa ficil maaha ictiqaad ictiqaad meeshaan ma yaala abu qalday baabkan markii la joogo waxaa ictiqaad leeyahay tusaale ad wax ku fahantaa nin halkaa iska maraya ama gabad maraysa ayaa wuxuu ku yidhi hiya zaaniyatu huwa zaani buu ku yidhi ha la qabto waa la iska laalaadi wax gabaddaa la geey maxaa le zaani buu igu yidhi markaasuu walahi bilaahi tallahi ma ictiqaadsani inuu zaani yahay ma ictiqaadsani qaadigu ma aqbalahaya mise ma aqbalahaya ninka su-aal weydiinaya ma aqbalaya mise ma aqbalaya sheekha maxaa le maxaa loo aqbalaya hada huwa jaak alla khayr mujarad qadfigaana wax ku xiranya ictiqaadkaaga iyo qalbigaaga ana hawlnoo taalama war qofkaan ma ku tiri somaalia waa ku iri shaabuud baa ku yaqaana ictiqaad meeshan kama shaqayna sheekhu muxuu ku yidhi marka fa ina man facala qofkii sameeya shay-an wax dhan qofkii sameeya oo muxuu yahay nebi maxamed caaya oo yidhi waa ii bannaanta saxaabada caaya yidhi waa ii bannaanta ummahaati lmuminiinka caaya muslimiinta kala caaya oo qadfo oo yidha waa ii banaanta ama ma ahanay caaya oo yidhaahda walahi ma aaminsana ina ma aaminsana inay maxada banaan tahay baa ka xuma ansoor yidhaahda qofka yidhaahda falaa faina man facala shayan min dalika mustaxilan qofkii hasha ku dhaqaaqa oo ku hadla kafara waa gaaloobaya nebi maxamed ah saxaaba ah mu'miniin ha ah qofkii caaya oo yidhaahdo waa ii bannaanta fa ina man facala shay-an min daalika kafara isagoo banaysta mustaxilan kafara waa gaaloobayaan guud ictiqaadkaaga la fiilin maayo damiirkaaga la fiilin maayo laabtaada la fiilin maayo hawl anad noo taala maayo laakiin waxaan ku leenaha war nebi maxamed calayhi salaatu wax ma ka sheeg saxaabada wax ma ka sheeg muuminiinta ma cayin mar haddaad cayday mustaxillan aatay horta waad gaaloobaysaa laakiin hadday tahay mustaxillan aadan ahayn nebi maxamed iyo saxaaba muminiinta waa la kala haddaad qof mumina qadafto waxaa weeye nebi maxamed haddaad caydo waa la qaadaya nebi maxamedna gaal baad noqonaysaa muuminkana faasiq baad noqonaysaa walmushaaguud waa la qaadaya laakiin istixlaal hadday masaladu noqoto laa farqa bayna almuminiina wa bayna nebiy calayh salaatu wasalaam marka faina man facala shay min dalika mustaxilan asagoo banaysanaya shasheen midaalka maxaa ka wada nebigoo la caayo muminiintoo la qadfo iyadoo lagu been abuurto iyadoo la xanto iyo aqwaasha maxramada qofkii ku hadlaa mustaxiilan usoo xalaalaysanay ka fara waa gaaboobayaa marka wax farqi uma dhexeeya wey baabkan isaga haddaad tiraahdaan sabbigu waxaa wey waxaa lagu gaaloobayaa in la banaysto hadda nebi maxamed iyo saxaaba waxaa muminiin waxba uma dhexeeyo wa hadaa khata a sawaabkan waa ka fog yahay wey marka wujuuda kale insha allahu tacala beri baan sii galooden hada bilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed